alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wsala allahu calaa muxamadi wacala aali muxamed wslama tasliima kasiira allahuma anfacna bima callamtana wacallimna cilman yanfacuna wla tajcal ma callamtana wabalan calayna wاkfir lana waliwaalidiina walilmu'miniina walmu'minaat allahuma aamiin waxaynu joognay suuratu lbaqara ayaynu ku jiray aayadda shan iyo afartanaad iyo lix iyo afartanaad baynu laqbadii koowaad aynu marnay allah waxa uu inoo sheegay oo ina amray in sabirka iyo salaadda labadaba aynu kaalmaysanno wastaciinuu bisabri waasalaa sabirkana kaalmaysta salaaddana kaalmaysta yacnii wax kastoo wanaagsan waxay u baahan yihiin sabir haddaan loo sabrin oo loo adkaysan waxa wanaagsan imaatinka lala imanaayo iyo sugnaanshaha lagu sugnaanayo dee wanaaggii la gaari maayo xataa umuuraha adduunyo ee mubaaxee bannaan waxay u baahan yihiin sabir camalka aakhiro loo samaynayaana wuxuu u baahan yahay isaguna sabir buu u baahan yahay xumaanta in laga dhowrsoonaadaa oo layska ilaaliyaa dembiyada iyo gaalnimada iyo fisqiga iyo macaasida waxay u baahan tahay sabir waa asabru can macaasi illaah taacaadka in lala yimaadiyo khayraadka waxay u baahan yihiin sabir hadday salaad tahay hadday soon tahay hadday zaka tahay hadday xaj tahay hadday jihaad tahay haddii wanaagga in la faro tahay xumaantana dadka laga reebo hadday tahay runta in la sheego beenta la yska ilaaliyo yacni wax kastoo wanaagsani waxay u baahan yihiin tarkan wa ficlan sabir bay u baahan yihiin mushkilaadka iyo dhibaatooyinka iyo masaa'ibka qofka la kulmaya ee adduunyo laftoodu waxay u baahan yihiin sabir bay u baahan yihiin saas aawadeed culammadu waxay aan sabirku wuxuu u qaybsamaa saddex qaybood alsabru calaa taacati illaah iyo alsabru can macaasi illaah in taacada ilaahay lagu sabro in macaasida ilaahay laga sabro in markaa lagu sabro masaa'ibka iyo dhibaatooyinka adduunyana in lagu sabro inama ashajaacatu waalsakhaa'u waalcifatu sabru saaca waxaa la yidhaahdaa hadday geesinimo tahay hadday deeqsinimo tahay hadday dhowrsoonaan xumaanta laga dhowrsoonaada tahay saacad yar oo la sabray ku siman tahay qofka naftiisu markay u hanqaltaagayso macaasida iyo xumaanta iyo dembiyada hadday tuugo tahay hadday dhac tahay hadday dil tahay hadday zina tahay hadday keyrkee tahay waxay u baahan tahay intaa yar inuu adkaysto sabro ayuu u baahan yaho macaasidaa uu iska ilaaliyo ku sabro iska ilaalintaas waa sabru saaca deeqsinimadii waa sabru saaca waa saacaddaasoo la yaro sabro la yaro adkaysto deeqsinimadu wakhtiganna wax la bixinayo waa in intaasu la yaro sabro wahaakada sabirka waxaa loo sheegoo loo hormariyey wax kastoo wanaagsan baa u baahan salaadana kaalmaysta yacni dhibaatooyinka waa laga kaalmaystaa salaadda kaana idaa xasabahu amrun fazica ila asalaa sida xadiiska ku soo aroortay imaam axmed uu soo wariyey wa hayruh nebiga calayhi salaatu wasalaam marka arrin ku soo derriyo fazica ila asalaati salaadda xaggeeduu argagixi jiray waxaa la yidhahdaa cabdullaahi ibnu cabbaas baa waxaa lagu yidhi walaalkaa dhimay markaasuu salaad u kacay baa la yidhi waa kaalmaysigii salaadda la kaalmaysanaayo wa innahaa la lakabiiratun ilaa cala alkhaashiciin salaaddu waa ku culus tahay dadka ku khushuucaaya mooyaane cid kaleoo dhanba waa ku culus tahay imaatinka lala imanayaa culus daa'imitaanka la daa'imayaa culus oo ku culus cid kale kaloo dhan jamaacada la ilaalinayaa ku culus cidda ku khushuucaysa mooyaane cid kale degdega salaadda loo degdegaayo oo jamaacada la ilaalinaayo waxa weeye waa arrin aad iyo aad yacni markaa ugu culus dadka badankooda waxaa loo baahan yahay inuu baahannahay inuu salaadda ku dadaalno daa'imno jamaacadeeda ilaalino yacnii ku dadaalo in markaa jamaco aanu ina seegin dadkii hore salafku aad bay ugu dadaali jireen safka hore iyo takbiiratulixraamka iyobay ku dadaali jireen inay takbiirta koowaad imaamka la xidhaan fadiilo khaasaa ah ku sugan dad fara badani waxay moodaanoo keliya safka koowaad keliya inuu markaa fadiiladu ku sugan tahay waa jirtaa safka koowaad fadiilo khaasa waa leeyahay laakiin takbiiratulixraamka laga soo gaadho imaamka takbiirada koowaad oo markuu xidhanaayo lala xidho yaan laga dambayn wakhti badan aan laga dambayna isla markuu xidhaba laga daba xidho fadli khaasaa ah ku sugan sidaas aawadeed baa lagu soo wariyey xadiiska sunanka qaarkood ay soo wariyeene tilmaamaya ruuxa afartan maalmood takbiiratulixraamka imaamka ka soo gaadho markuu imaamku xidhaba ka daba xidha hadda isla markuu xidhay oo allaahu akbar yidhi ayuu ka daba xidhay kutiba lahu bara'ataan afartan maalmood haddaan salaadi seegin takbiirada inuu ka soo gaadho ee afartanka maalmood shanta salaadoodba uu ka soo gaadho takbiiratulixraamka shan lagu dhuftay afartan lagu dhuftay waa laba boqol weeye waa laba boqol oo salaadood oo isku xiga waa bil iyo toban maalmood xagga salaado haddii laga eegana waa laba boqoloo salaadoodoo isku xigaan markaa hal salaadii u dhaxayn oo mid walba soo gaadhayo takbiiratul ixraamka isla markiiba uu xidhanayo ma ahoo keliya markaa ragcadda koowaad buu ka soo gaadhay isla markuu imaamku xidhuu ka daba xidhay allaahu akbar baa takbiirtiisii ku xigtay kutiba lahu baraa'ataan waxaa loo qoraa baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam laba baraa'a loo qoraa labadaa baraa'a waa maxay waa baraa'atun min annaar wa baraa'atun min annifaaq waa inuu munaafiqnimo beri ka yahay o aanu shaqo ku lahayn naarna uu beri ka yahay haddii hal maalin ka gadmato takbiiratu ixraamka uu seego tirada dib buu usoo bilaabayaa si uu shahaadada u helo salafkii waxaa laga sheegaa dadkii khayrka badnaa inay qaarkood yidhaahdeen afartan sano takbiiratulixraamku ima seegin hadda waa arbaciina sana maaha arbaciina yowman qaarkood ay yidhaahdeen soddon sano takbiiratu ixraamku ima seegin ya takbiiratu ixraamku ima seegin soddon sano ima seegin qaarkood ay yidhahdeen ka badan ay sheegeen waa siday salaadda ugu dadaalayeen ee salaadda u ilaalinayeen qisa uu sheegay cabdirasaaq badri xafidahu allah wuxuu idhi ashaykhu alwaalid cabdulmuxsin cabbaad alcallaama cabdulmuxsin cabbaad ayaa wuxuu sheegay xadiiskaasu markaa majliskiisii marka akhriyay xalqadiisii una sheegay xadiisku inuu haabit iyo sugan yahay albaani waghayruhu xadiiska waa quweeyeen markaasaa dadkii dhegaysanayay qaar ka mid oo dalabatulcilmigii ka mida ayaa waxay yidhaahdeen oo yaa awoodi karaaya afartan maalmood in takbiiratu ixraamka uu ka soo gaadho dabeedna wuxuu yidhi awowgay oo darsiga dhagaysanaya waa cabdimuxsin aabbihii ooday gaboobay ahaa markaa ayaan markaa sii kaxeeyey ayuu wuxuu la yaabay waman yastatiicu dalik aad buu u hibtay wuxuu aad u hibtay hadalka markaa uu yacnii ciddaasi ay tidhi waman yastatiicu dalik yaa kari kara yacnii ruux daalibulcilmi oo leh yaa kari kara leh awowgayna wuxuu ahaa min alcubbaadi asaalixiin kuwa cibaadada badan ee saalixiinta abuu ka mid ahaa buuli marka uu soo galo salaadda casar masjidka soo galo cishaha isagoo ku tukada mooye kama bixi jirin salaadaha kalena adaanka ka hor buu iman jiray hadday duhur tahay iyo haddii markaa subax tahay mid walba marka wuxuu la yaabay in ruux daalibulcilmigii uu yidhaahdo waman yastatiicu dalik yaa kari kara waa yahay aayadda ata'muruuna annaasa ayaynu ka bilaabaynaa yani tafsiirka jalaalaynka akhrintiisa qaala suyuudiyu raximah ullah wa nazla fii culamaa'ihim waxaa ku soo degay culammadii yuhuudda wa kaanuu yaquuluuna waxaanay ahaan jireen qaar yidhaahda liaqribaa'ihim qaraabadooda qaar ku yidhaahday ahaan jireen qaraabadoodaasoo almuslimiina muslimiin ah uhbutuu calaa diini muxammed ku sugnaada diinta muxammed fa innahu xaq diinka muxamed xaq weeyaane ku sugnaada ayay odhan jireen waa culammada yuhuudda qaar ka mid ah sidaa odhan jiray markaasaa waxaa ku soo degay aayaddan ata'muruuna annaasa bilbir ata'muruuna miyaa amraysaan annaasa dadka bilbiri khayrka miyaa amraysaan iyo wanaagga khayroo dhan baa biri la yidhaahdaa biliimaani bimuxammadin birigii wax ka miduu misaalinayaa iimaanka muxamed la rumaynaayo miyaa amraysaan laakiin kuma gaar aha bilbiri wacam sababunuzuul hadday taasi noqoto waxay noqonaysaa alcibratu bicumuumi lafdi laa bikhusuusi sabab tixgelinta waxale lafdiga caamnimadiisee sababta gaarnimadeedu ma laha biliimaani bimuxammadin rumaynta muxameda rumaynaayo miyaa amraysaan waa shay birigii ka mida ama khayr kaleba miyaa amraysaan wa tansawna anfusakum nafihiinnana miyaa ka tegaysaan nisyaanka laba macnaa loo isticmaalaayo marna waa tarkiga yacni markaa sahwi looga tago wax marna waa tegitaanka ogaan wax looga tago marka hadda waxaa loo jeedaa tarkigii sahwiga ahaa maahee yacnii in ogaan looga tago ayaa laga tilmaamaya wa tansawna miyaa ka tegaysaan anfusakum nafihiinna oo inaa khayrka idinku la timaadaan miyaa ka tegaysaan tatrukuunaha miyaa ka tegaysaan nafihiinna oo falaa ta'muruunaha bihi oo ma amraysaan nafihiinna damiirka haadu nafuhu u noqonayaa bihi ay bilbiri khayrka amri maysaan nafyihiinna yacnii khayrkii farsoomi maysaan miya wa antum tatluuna alkitaaba walxaal antum idinku tatluuna a akhrinaysaan alkitaaba kitaabka a akhrinaysaan attawraata waxaa looga jeedaa kitaabka tawraadeed a akhrinaysaan wa fiiha alwaciidu cala mukhaalafati alqowli alcamal wa fiiha aayadda waxaa ku sugan alwaciidu goodiga loo goodiyaayo calaa mukhaalafati alqowli alcamal odhaahdu inay camalka khilaafto cadaab loogu goodinaayo cidda markaa la timaadda oo bimacnaa waxay afka ka sheegaysay camalkeedu uu ka duwanaado afalaa tacqiluun miyaydaan waxba fahmayn oo waxba weelaynayn oo aydaan weelaynayn su'a ficlikum xumaanshaha ficilkiinnu xun yahay fatarjicuuna dabeed aad ka noqotaan fa jumlatu nisyaani maxalu istifhaami linkaari fa jumlatu nisyaani tegitaanka jumladeeda wa tansawna anfusakum jumlada maxallu listifhaami linkaariy istifhaamka inkaariga ah oo waxa weeye markaa canaanta iyo markaa diidmadu ay ku sugan tahay oo la leeyahay sidaa ha yeelina oo lagu canaananayo maxalka istifhaamku ku dhacaya halkaa weeye yacni waxa loo diidan yahay ma aha inay wanaagga dadka faraan ee waxa loo diidan yahay waxay tahay keliya waa inay nafahoodii wanaaggii ayagu la iman waayaan oo wixii dadka ay farayeen ayagu ka tagaan taasaa markaa lagu inkiraya laakiin labada arrinba laguma wada inkiraayo tan markaa inay khayrka dadka amraan waxa weeye waa shay wanaagsan laakiin waxa la diidan yahay waxay tahay inuu camalkoodu khilaafo ayaa la diidan yahay wastaciinuu kaalmaysta ay utlubu lmacuunata calaa umuurikum kaalmo doona calaa umuurikum umuurtiinna a u kaalmaysanaysaan diin iyo adduunyaba bisabri sabirka ay ilxabsi linafsi nafta inaad ku xabistaan oo ku xidhaan calaa maa takrah waxay karaahiyaysanayso aad ku xidhaan ee wanaagsan waxay karaahiyaysanayso nafta inaad ku xabistaan taas markaa u kaashada umuurihiinna oo inaad taacaadkii ku sabirtaan macaasidii ka sabirtaan masaa'ibtana ku sabirtaan masaa'ibta adduunyo wasalaati salaaddana kaalmaysta afradaha bidikri tacdiiman lishaaniha afradaha waa keli yeelay salaadda bidikri sheegista uu sheegaayo ayuu ku keli yeelay daacadkii kale yadaan la sheegin ayaa markaa salaadda si gaara loo sheegay oo soonkii iyo zakadii iyo xajkii iyo khayraadka kale lala yimaado waa laga soo gaar yeelay waxaa loo soo gaar yeelay tacdiiman lisha'niha sha'nigeeda weynayn la weynaynaayo daraaddeed baa loo soo gaar yeelay wa fi lxadiisi xadiiska waxaa ku sugan kaana sal allahu alayhi wasalama ida xasabahu amrun baadara ila asalaa nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaan jiray idaa xasabahu amrun hadduu arrin ku soo darriyo baadara ila asalaa salaadda xaggeeda ayuu u degdegi jiray wa qiila waxaa la yidhi alkhitaabu lilyahuud khitaabka ama hadalkan cidda lagula hadlayaa yuhuud weeye lamaa caaqahum can iliimaani sharahu wa xubbu riyaasati lamaa caaqahum markuu u diiday oo ka manciyey can iliimaani iimaanka uu u diiday asharahu dadaalka badan ee adduunyada ay ku dadaalayaan sharahu waa xirsiga badan ee adduunyada lagu dadaalaya laga daba dhacay ayaa la yidhaahdaa hamuun badan loo qabo adduunyadii wa xubu riyaasati iyo jacaylka madaxnimada la jecel yahay yacni markuu iimaankii u diiday fa umiruu bisabri waxaa la amray sabirka wa huwa sawmu sabirkuna wuxuu yahay waa soonka liannahu yaksiru shahwa maxaa yeelay yacni soonku wuxuu jebinayaa shahwada ayuu jebinayaa waa kii xadiiskii ay ku soo aroortay yaa macshara ashabaabi man istataaca minkum alba'ata falyatasawaj yacnii ururka dhallinyaradow kii markaa kari karaa ee idinka idinka mid ee guur awoodi karaa ha guursado waman lam yastatic fa calayhi bisawm kii kari kari waayaana oo wuxuu ku guursado aan haysan soonka ha laasimo fa innahu lahu wijaa waayo wuxuu u ahaaday yacni dhufaan oo kale uga dhigan yahay soonku waxaana laga tilmaamayaa soonka marka la farabadiyo ayaa looga jeedaa laakiin waxa weeye calaa kulli xaal yacni kuma gaar aha soonka ee sabir oo dhan baa laga tilmaamayaa soonkuna waxa weeye waa soo gudagelayaa iyo wasalaati salaadda ayaa la amray liannahaa salaadu tuurisu lkhushuuca waxay qofka dhaxalsiinaysaa khushuuc iyo inuu ilaahay isu dulleeyo ayuu markaa dhaxalsiinaysaa iyo tawaaducin in la yimaadaiyo isdhullig wa tanfi lkibra kibirkana waa diidaysaa waayo allah baa la ysu dullaynayaa loo sujuudayaa wa innaha ay salaata salaadu lakabiiratun waa ku culus tahay ay saqiilatun waa ku culus tahay dadkao dhan ilaa cala alkhaashiciin kuwa ku khushuucaaya mooyaane dadka kaleoo dhan waa ku culus tahay alkhaashiciina wuxuu ku fasiray alsaakiniina ila ataaca kuwa ku xasilaaya taacada waa kuwa allah isu dullaynaya qalbigoodana soo xaadirinaya tadaruc iyo isdullaynna allah ula imanaaya yacni ayna ka dhalanayso xubnahoodu markaa inay xasilaan aladiina yadunnuuna annahum mulaaquu rabbihim aladiina kuwaasoo khaashicinta la sifaynaya yadunnuuna an yuuqinuuna yaqiinsan dannigan waxaa looga jeedaa yaqiin baa looga jeedaa annahum mulaaquu rabbihim inay rabbigood la kulmayaan yaqiinsan bilbacsi waxay kula kulmayaan soo saaritaanka la soo saaro wa annahum ilayhi raajicuun waxay kaloo yaqiinsan yihiin wa annahum iyo iyagu ilayhi raajicuun xagga allah ay u noqonayaan kuwa yaqiinsan weeye oo si hubaalo yaqiinoo hubaala u rumaynaaya waxay ugu noqonayaan fil aakhirati aakhiro gudaheed ay xagga allah u noqonayaano fa yujaaziihim markaasuu allah abaal marinaya dannigu marna wuxuu u soo arooraa iyadoo malihii looga jeedo marna wuxuu u soo arooraa iyadoo yaqiinta looga jeedo marka hadalka mujaahid iyo wakayruhu ay yidhaahdeen kullu dannin fi lqur'aani fa huwa yaqiin itlaaqiisa ma aha in badan oo ka mida ah yaqiin buu u yimaadaa mararka qaarkoodna yacni danni iyo malu u yimaadaa labada mid walba waa jirta inii danantu annii mulaaqin xisaabiya innii danantu waxaa loo jeedaa ayqantu waan yaqiinsaday annii mulaaqin xisaabiya waa tii yaqiinta ahayd markaa sida aayaddanba yaqiin ay u tahay laakiin marmarka qaarkood waxay u soo aroortaa iyadoo dannigii looga jeedo ina danna laa yugnii min alxaqi shaya in yattabicuuna ila danna aayaadkaasoo kale in yattabicuuna ila danna malo waxaan ahayn ma raacayaan gaaladu waxaa loo jeedaa waxa weeye waa kii malihii weliba daciifka ahaa baa laga tilmaamaya adanu daciif ayaa looga jeedaa yaa banii israa'iila idkuruu nicmatii alatii ancamtu calaykum allah wuxuu yidhi yaa banii israa'iila ubadkii israa'iilow idkuruu xusa oo xasuusta nicmatiya nicmadayda allatii taasoo ancamta calaykum korkiinna aan idinku nicmeeyo o idinku galladaystay xasuusta oo xusa wa annii fadaltukum iyo inaan idin fadilay oo idin korraysiiyey cala alcaalamiina caalamiinta idinka korraysiiyo oo idinka idin fadilay taana xasuusta oo xusa qalbigana ka xasuusta afkana ka sheega sheegistaana waxaa ka dhalanaya in laga shukri naqo ayaa ka dhalanaya in la xasuusto oo la sheego yacni markaa ka shukri naqa ayaa ka imanaysa allah wuxuu inoo sheegayaa reer banu israa'iil inuu kula khitaabay nicmooyinka ilaahay ku galladaystay inay xasuustaan nicmatiya alatii ancamta calaykum hal nicmo loogama jeedo nicamka ilaahay baa loo jeedaa oo waxaa loo idaafeeyey macrifo saas aawadeed yacni waxay faa'iidaynaysaa cumuum cumuum bay faa'iidaynaysa nicmatiya waa nicamkaygaa looga jeedaa markaa ila yaada marka yaaulmutakalimka ee loo idaafeeyey waa macrifa weeye marka alism lmudaafu ila almucaraf ama ismu lmudaafu ila almacrifa wuxuu faa'iideynaya cumuum buu faa'iideynaya wain tacuduu nicmat allahi laa tuxsuuha alatii ancamtu calaykum wa annii fadaltukum cala alcaalamiin nicmooyinkaasna waxa weeye nicmooyinku allah ku galladaystoo dhan baa soo gelaya hadday tahay inuu markaa fircawn ka badbaadiyey hadday tahay hadday tahay baddii uu kala dillaaciyey hadday tahay hadday tahay waxa weeye yacni markaa dallaalimihii uu sameeyey ee markaa daruuraha lagu hadheeyey hadday tahay hadday tahay waxa weeye markaa wakhtigii tiiha ay ku sugnaayeen waxyaalihii ilaahay uu siiyey almanna wasalwa shimbiraha iyo markaysa malabcireedka markaysaga la siiyey yacni markaa hadday tahay hadday tahay markaa nebiyada badan ee laga soo saaray hadday tahay mulki in la siiyey yani marka wahayraha min annicam kullu dalika waa soo gelaya wa annii fadaltukum cala alcaalamiin iyo inaan caalamiinta idinka fadilay caalamiinta inaan idinka fadilay ummatu muxamed ayaa fadli badan oo banuu israa'iil ka fadli badan waxaana sheegaya aayadda allah uu yidhi kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaasi ta'muruuna bilmacruufi wa tanhawna cani ilmunkari wa tu'minuuna billah waxaad tihiin ummadda ugu khayrka badan ee dadka loo soo saaraa haddaa ummatu muxamed tihiin kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas ay antum khayru umma ummadda ugu khayrka badan baa tihiin marka lumam waa ummatu muxamed sala allahu alayh wasalam wey wa kadalika xadiiska imaam axmed iyo xaakim iyo tirmidi iyo ay soo wariyeen ibnu maajah iyo waa sheegaya min xadiisi mucaawiyat ibni xaydat alqushayri xadiiskii mucaawiyatu bnu xaydat alqushayri waxa uu sheegayay nebigu inuu yidhi calayhi salaatu wasalaam antum tuwaffuuna sabciina ummatan antum khayruha wa akramuha cala allah waxaad dhammaystiraysaan toddobaatan ummadood baad dhammaystiraysaan oo tii toddobaatanaad aad tihiin antum khayruha wa akramuha cala allah waxaad tihiin toddobaatankaa ummadood tii ugu khayrka badnayd baad tihiin allah agtiisana ugu sharafta badnayd xadiiskaana ahlucilmiga qaarkood waa quweeyeen xaakim iyo tirmidi iyo albani iyo culamo kaleba waa quweeyeen marka ummatu muxammed inay tahay khayrul umam ayaa laga qaadanayaa adilada laga qaadanaya haddii la yidhaahdo reer banu israa'iil baa ummadaha ugu khayr badan waxaa ka imanaysaa inay ummatu muxamedna ka khayr bataan ayaa markaa ka imanaysa waxaa kaloo ka imanaysaa yacni markaa nebiyadoodu nebi maxamed inuu ka fadli bataa ka imanayso mana dhici karto inay ka fadli bato waayo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam isagaa nebiyada ugu fadli badan ummaddiisuna iyadaa umamka ugu khayr badan oo nebigu calayhi salaatu wasalaam waxau yidhi ana sayidu waladi aadama walaa fakhra anigu waxaan ahay aadam wuxuu dhalay kii ugu mudnaa ee sayidka u ahaa ayaan ahay baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam yacni saas yada ah ayaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam marka waxa weeye nebiga nebiyada ugu khayr ka badan waa nebi muxamed calayhi salaatu wasalaam weeye marka waxaa laga tilmaamayaa wa annii fadaltukum cala alcaalamiin ay caalami zamaanihim caalamkii wakhtigooda bay ugu fadli badnaayeen baa looga jeedaa kaasi waa qowl qowl labaad culammada qaar waxay mareen waa in laga tilmaamaayo yacni tafdiil markaysagaa shay mucayana lagu fadilaayo in laga tilmaamayo calal itlaaqna tafdiilka u dhacaayo taasna aynay ka dhalanayn tafdiil ummatu muxamed si mutlaqa ay uga fadli badan yihiin aynay ka imanayn oo waxaa laga tilmaamaya xagga nebiye badnaanta nebiye badan in laga soo saaray xaysiyadaa marka laga eego iyo ashyaada qaarkooda aan ummadaha kale la siinin taas inay ku fadli badnaayeen laakiin aan looga jeedin si mutlaqa inay u fadli badan yihiin waxaana taa laga qaadanayaabay bay culammada qaar yidhaahdeen aayadda suuratu lmaa'ida waid qaala muusa liqowmihi yaa qowmi idkuruu nicmat allahi calaykum id jacala fiikum anbiyaa'a wajacalakum mulukan muluukan wa aataakum maa lam yu'ti axada min alcaalamiin allah wuxuu yidhi muusa ayaa qowmkiisii wuxuu ku yidhi udkuruu nicmat allahi calaykum xusa nicmada ilaahay nicamka ilaahay ee korkiinna allah ku galladaystay xusa talo maxay nicmooyinkaasi yihiin id jacala fiikum ambiyaa wuxuu nicmo idinku galladaystay markuu allah ka yeelay dhexdiinna nebiya ka yeelay nebiyo fara badan ka yeelay tankiirka waxaa laga qaadanaya tagsiir baa laga qaadanaya waayo waa ummaddii ugu nebiyada badnayd reer banu israa'iil id jacala fiikum ambiyaa'a wajacalakum jacalakum muluuka boqorrana uu idinka yeelo bimacnaa bacdigiin boqorro ka yeelay wa aataakum maa lam yu'ti axadan min alcaalamiin una idin siiyey waxaanu siin cid caalamiinta ka mida aanu siin waa ashyaadii aynu tilmaannaa markaa ka mida baddii loo kala dhambalaayey ayaa ka mida dallaalimihii loo yeelay baa ka mida oo aayaadka soo socda inoogu iman doona ayaa markaa ka mida maniga iyo salwaaga loo soo daadinayey ayaa markaa ka mida wa aataakum maa lam yu'ti axada min alcaalamiin marka calaa haada waxay noqonaysaa tafdiil muqayad bay noqonaysaa waxaa jirta qaacido culammadu ay sheegaan altafdiilu almuqayadu laa yastalzimu altafdiila almutlaq yacni tafdiilka muqayadkoo shay mucayana cid lagu fadilaa ma keensanaayo tafdiil mutlaqoo si walba uu fadli badan yahay cala sabiili misaal nebi aadam waxaa la siiyey manqabo ah markaa ilaahay inuu amray malaa'igtu inay u sujuudaan aadam laakiin miyaa malaa'igta la amray inay u sujuudaan nebiyada ululcasmiga ah inay u sujuudaan khaliilay raxmaan inay u sujuudaan nebi markaa muxamed calayhi salaatu wasalaam miyaa la siiyey maya lama odhan malaa'igta u sujuuda markaa nebi ibraahim lama odhan u sujuuda ululcasmiga u sujuuda lama odhan lama odhan u sujuuda nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waa fadiilo khaasoo marka waxaa la siiyey yacni aadam la siiyey haddana taa macnaheedu ma aha dee inuu aadam ka fadli badan yahay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam inuu ka fadli badan yahay ma keensanayso shay mucayana in cid lagu fadilaa waa tafdiil muqayad ah cala alitlaaq marka uma keensanaayo inuu markaa si walba u fadli badan yahay cala sabiil mihaal cali ibnu abi aalib radia allaahu canhu wa ardaah wuxuu leeyahay fadiila khaasa oo aanay lahayn abubakar iyo cumar oo waa maxay fadiiladaa khaaskaay waa ahlu beyt weeye waa qaraabadii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam weeye waa tafdiil marka muqayada oo isagu waa aalkii rasuulka sala allahu alayh wasalam haddana waxa weeye si mutlaqa marka la eego waxaa fadli badan cinda ahli sunnati waljamaca bilijmaac abubakar baa ka fadli badan yani cali oo cumar baa ka fadli badan cali biijmaaci ahli sunnati waljamaaca iyo nusuusta soo aroortay ee axaadiista mid walba bal cali baaba qirayay in abubakar iyo cumar ay isaga ka fadli badan yihiin cali laftiisaa qiraya oo aasaar badani kaga soo aroortay marka tafdiilka muqayadka ima keensanayo tafdiil mutlaqa keensan maayo faatima binti rasuul sala allahu alayh wasalam waa badcatu min arasuul waa nebiga markaysa markaa cad ka mida yani waa juz nebiga ka mid oo ka soo go'ay oo bimacnaa waa yani nebigaa dhalay calayhi asalaatu wasalaam inama faatimatu badcatu minii yudiinii maa aadaaha miyay ka fadli badantahay khulafaau raashidiinka maya yacni tafdiil muqayada oo shay mucayana ay si ugu fadli badan tahay baa jiraa laakiin tafdiilka mutlaqa waxa iska leh yacni marka bacda alanbiya abubakar uma cumar uma cusmaan uma cali haakada marka calaa haada nebiye badnaanta marka laga eego tafdiil muqayada ayaa ku sugan iyo waxyaalo gaara oo la siiyey oo aan ummadaha kale la siinin yacni markaa si juz-iya ashyaada loogu fadilay iyadaynay ka dhalanayn tafdiil mutlaqa oo ummatu moxamed inay ka fadli badan yihiin si mutlaqa inay uga dhalanayn sida mutlaqa la odhanaayo ummatu muxamed baa khayrul khayruulumama sida nusuusta u sheegtay wejigaana culammada qaarkood ayaa maray labada wejina isma diidana allah waxau yidhi yaa banii israa'iila reer banu israa'iilow udkuruu xusa oo sheega nicmatiya nicmadayda allatii taasoo ancamtu calaykum aan idinku nicmeeyey xuska la xusaayo la sheegayaana waxaa ka imanaya in laga shukri noqo wa amaa binicmati rabbika faxaddis nicmada rabbigaa ka warran waxaad uga warrantaa si faanfaana ma aha iyo mustaxiq baan ahay iyo waa mudanahay ee waxaad uga warrantaa si waxa weeye yacni shukrinaqa oo rabbi ugu shukriyayso aad ugu shukrinaqayso uga warran altaxadusu binicmati illaahi shukrun wa kitmaanuha kufrun waata xadiis ku soo aroortay sheekh albaani quweynaayo ka waranka nicamka ilaahay laga warramo calaa sabiili shukri looga warramaa waa shukrinaq in la qariyaa nicmada ilaahayna nicamka ilaahay in la qariyaana waxa weeye waa kufri nicmada ilaahay laga abaalka daray weeye allatii ancamtu calaykum allatii taasoo nicmadaa la sifaynayaa ancamtu calaykum ay ancamtuhaa aan nicmeeyey calaykum eh, korkiinna aan idinku nicmeey bishukri calayha waxaa ku xustaan shukrinaqa ka shukrinaqaysaan oo um, maxay kaga shukri naqaysaan biaacatii aacadayda ay ateecaysaan aa ah kaga shukri naqaysaan biaacatii shukrigay ku tacalluqdaan wa annii fadaltukum waxaa kaloo xustaan oo aad sheegtaan inaan idin fadilay ay aabaa'akum aabbayaashiin aan fadilay cala alcaalamiina caalamiinta aan ka fadilay ee caalami zamaanihim caalamkii zamaankooda aan ka fadilay dadkii la waqtiga ahaa aan markaa ka fadilay ee aan loo jeedin yacni khalqigoo dhan in laga wada fadilay ama dadkoo dhan in laga wada fadilay aan loo jeedin wattaquu allah wuxu uhi wattaquu ka baqa oo iska ilaaliya yowman maalin cadaabkeed ka baqa maalintaasoo laa tajzii nafsun ay laa tajzii fiihi maalintaa gudaheeda aynay ka gudaynin nafsun nafi aynay ka gudayn walow mutiicadba ha ahaato can nafsi naf kale ha aynay ka gudayn yacni oo kaafirada ama gaalada ama musii'ada shay-an waxba aynay ka gudayn ama waxba aynay ka kaafinayn walaa yuqbalu minha aan laga aqbalayn naftaa xaggeeda shafaacatun shafaaco aan laga aqbalayn oo aan yada loo aqbalay loo shafeeco qaado walaa yu'khadu minha aan laga qaadayn cadlun madax furadna aan laga qaadayn maalay isku furato aan laga qaadayn cadligu waa maal madax furad ah oo isku furato oo ay tidhahdo lay cadaabina maalkan baan bixinayaaye yacni markaa xadhigga cadaabka ha laygu iibiyo oo maalkan ha layga qaado ha layga daayo cadaabka walaa hum yunsaruun mana aha iyagu qaar loo gargaarayo iyagu ma aha qaar loo gargaaraya maaha allah wuxuu markaa ina amrayaa inaynu markaa yowma alqiyaama cadaabkeeda cadaabka maalinta qiyaame iyo shadaa'iddiisa inaynu markaa iska ilaalinno oo aynu markaa ka baqanno waxaa laga baqanaya o layskaga ilaalinaya taacaadka in lala yimaado iyo waajibaadka in la fuliyo iyo sunanka in lala yimaado iyo muxaramaadka in layska ilaaliyo wixii wanaagsan lala yimaado ayaa markaa la yska ilaalinaya taasaa markaa gaashaan qofkii uga noqonaysa marka waxa weeye waa in maalintaa loo camalfalaa oo waxa weeye xumaanta laga toobad keenaa oo wanaagga lala yimaada nafna waa inay naf isku hallayn qolada markaa reer banu israa'iil baa waxay odhan jireen baa la yidhi qolada yuhuudda ayaa waxay odhan jireen yacni aabbayaashayadii nebiyada ahaabaa noo shafeeco qaadaya ayay odhan jireen oo annagu waxa weeye dee jannadaannu iska gelayna haddii nala cadaabana ayaama yar baa nala cadaabayaa marka waxa weeye nebiyadii aanu ka isirnayn ayaa markaa noo shafeeco qaadaya odhan jireen markaasaan leeyahay markaa nafna nafyayna isku hadlayn waatuu nebigu calayhi salaatu wasalaam yacni markaa dadkii uu ku yidhi laa ughni cankum min allaahi a qurayshoo dhan intuu isugu yeedhay ayuu yihi waxaan idiin tarayaa ma jirto waxaan idinka daafacayaa ma jirto ilaa uu soo gaadhay inantiisii inuu ku yidhi yaa faatimata binta rasuuliillaah saliinii min maali maa shi'ti laa ughni canki min allaahi a xoolahayga waxaad doonto iga weydiiso faatimaay xagga ilaahay waxba kaaga tari maayo yacni aniga ha isku kay hallayn aniga ha isku kale hallayn baa macnuhu dhacaya walaa yuqbalu minha shafaaca shafaaco lagama aqbalaayo oo naf gaalada shafeeco loo shafeeco qaado la aqbali maayo yacni cid u shafeeco qaadana heli maayaanba yacni cid u shafeeco qaadana maba helayaanoo looma shafeeco qaadayo famaa lanaa min shaaficiin nooma sugnaani cid noo shafeeco qaada yaa cid noo shafeeco qaada nooma sugnaan ayay aakhiro odhan doonaan famaa tanfacuhum shafaacatu shaaficiin kuwa shafeeco qaadaya shafeeco qaadkoodu anfici mayso yacni marka cid u shafeeco qaadana heli maayaan shafaacana loo aqbali maayo yacni nafyigu wuxuu u dhacayaa qaydkiiyo muqayadka labadaba u dhacaya shafiic u sugnaaday ma jiro shafaaco loo aqbalayaana ma jirto yacni naarta ay gelayaan gaaladuna waa abadi xataa naarta in laga khafiifiyo in looga shafeeco qaado la aqbali maayo allaahumma ilaa waxaa soo arooray abu taalib keliya in shafaacada markaa cadaabka in laga fudaydiyo nebigu uga shafaaco qaaday isaga waa loo aqbalay cumuumkaa laga reebayaa nas bay leedahay waxalaba wixii kale cumuumkaasay ku baaqi yihiin ya oo gaal shafaaca ma anfacayso laa biikhraajihi min annaar hadday tahay naarta in laga soo bixiyo walaa bitakfiifi canhu iyo in cadaabka laga khafiifiyo midnaba yacni shafaaca ma anfacayso waxaa laga reebayaa takfiifka uun abu taalib keliyaa laga reebaya oo marka arrin khaasa ah oo khusuusiya nebiga la siiyey ah ayuunbaa laga reebaya inta kale cumuumkay ku baaqi tahay ya gaaladu marka waxa weeye ashyaaday caabudayeen ee ilaahay ugu shariig yeeleen ujeeddaday uga dan lahaayeenba waxay ahayd shafaacay uga dan lahaayeen shafaacadii shirkiyada ahayd marka waa la diiday shafaaca idanka ilaahay aan ku dhacayn ma jirayso yacni cid la odhanayo ciday markaa waxa weeye iyagu qabsadaan ay ku xaydaantaan waa loo sii daynayaa yacni ma jirto ma jirto yacni shafaacada jiraysaa waa shafaaco ahluliimaanka ahlutawxiidka loo shafeeco qaadayo taasina waa mid idinka ilaahay ku xidhan weeye man da aladii yashfacu cindahu ila biidnih shafaacada in la wada diidaayo maaho nusuusaha qaarkood baa shafaaco sugaya walaa yashfacuuna ilaa liman irtadaa uma shafeeco qaadayaan malaa'igtu ciduu allah raalli ka yahay mooyaane cid kale uma shafeeco qaadayaan laakiin ciduu allah raalli ka yahay oo u shafeeco qaadayaan xadiiskii saxiixaynkuna muxuu sheegayaa shafacat lmalaa'ikatu wa shafaca annabiyuun wa shafaca almu'minuun walam yabqa ila arxamu araaximiin yacni ilaahay baa aakhire wuxuu yidhaahdaa malaa'igtii waa shafeeco qaaday nebiyadina waa shafeeco qaadeen mu'miniintiina waa shafeeco qaadeen waa mu'miniintii ahlulwacdiga ahayd oo iyagu naarta markaa waxa weeye ka badbaaday yaa camalka wanaagsan ay la yimaadeen naarta kaga badbaado ahlu ahlulwacdiga ahay waciidka aan ahayn mu'miniintaas weeye mu'miniinta shafeeco qaadaysa walam yabqa ila arxamu raaximiin yacni marka waxa weeye shafaacadu waxay u qaybsan tahay musbati iyo manfiya ayay marka u qaybsan tahay allah wuxuu yidhi wattaquu ka baqa ay khaafuu yowman maalin ka baqa ay cadaaba yowmin maalin cadaabkeed ka baqa ama shadaa'ida yowmin dhibaatooyinka maalin ka baqa maalintaas waa yowmu lqiyaama maalintaasoo laa tajzii aynay gudaynin ay laa taqdii ama laa takfii aynay kaafinayn ama aynay gudayn fiihi markaa eh, maalintaa gudihiis fiihda muxuu u qadaray wuxuu u qadaray markaysa wuxuu noqonayaa raabidkii ku xidhayay yacni mancuudka ku xidhayay oo jumladu markay nacti dhacdo dee waa inuu jiraa raabid ku xidhaya mancuudkii la sifeeyihii ku xidhan waa in la helaa ya haddaan raabidkaa la helin ajnabi bay ka noqonaysaa in laga sifeeyaa dee ma dhacayso maalintaasoo laa tajzi aynay gudaynin fiihi maalintaa gudaheeda yacni maalin ah, af soomaaliga mu'anas bay ku tahay laakiin af carabiga waxay ku tahay mudakar saasuu fiihi u yidhi fiihaa aanu odhan maalintaa gudihiisa aynay ka gudaynin yani ayna ka kaafinayn ama ka deeqayn nafsu nafna can nafsi naf kale shay-an waxba ayna ka deeqayn ayu nafsin baa loo jeedaa wa can can naf kale ayna ka gudayn oo ka deeqayn yacni markaa ama ayna ka kaafinayn shay-an waxba ayna ka kaafinayn wa huwa yowmu alqiyaamah maalintaa la sheegaya waa yowmu alqiyaamaha weeye walaa yuqbalu minha shafaaca shafaaca la aqbali maayo walaa tuqbalu bitaa'i walyaa inagii soo sheegnay kitaabkan jalaalaynku qiraa'ada u asalkaahi caasim ma aha qiraa'ada u asalkii waa abi camar mar marka qaarkoodna waa khilaafaayo naafic yacni ayuu markaa ka dhigaa marka qiraa'ada u asalkii marka horeba caasim ma aha waad ku xisaabtamaysa walaa tuqbalu minha shafaaca bitaa'i walyaa wuxuu ku ishaarayaa laba qiraa'o oo in la akhriyey walaa tuqbalu iyo walaa yuqbalu ya labada qiraa'a labadaba waa la akhriyey labada qiraa'abana waa sabci qiraa'ada ibnu kasiir iyo abi camar walaa tuqbalu weeye qiraa'ada quraa'u sabcaha kalena waxa weeye walaa yuqbalu weeye bitaa'i walya macnuhuna waa isla walaa yuqbalu minha shafaaca shafaacana aan la aqbalayn walaa tuqbaluna waa la macne eh ay laysa laha shafaacatun fatuqbal yacni shafaaca uma sugna fatuqbalade ood laga aqbalo shafaacada yacni shafaacana ma jirto qabuulna ma jiro labada midna ma jiraan famaa lanaa min shaaficiin aayaddu soo qaatay nooma sugnaa in qaar shafeeco qaadaa oo gaalada cid u shafeeco qaadaysaa ma jirto walaa yuukhadu minha cadl lagama qaadaayo wax madax furada laga qaadi maayo maal naarta ay iskaga furtaan lagama qaadayo fidaa'un oo maal lama haystaan hadday haysan lahaayeenna madax furad lagama aqbaleen walaa hum yunsaruun iyagu ma aha qaar loo gargaarayo bimacnaa cadaabka qaar loo diidayo laga mancinayo la odhanayo la cadaabi maayo xaasha la odhanayo yacni markaa taasina ma jirto yumnacuuna ay walaa yumnacuuna min cadaabi illah cadaabka ilaahayna looma diidaayo lagama mancinaayo waid najaynaakum ay wadkuruu waxaa xustaan oo xasuusataan oo sheegtaan id najaynaakum goortaannu idin badbaadinnay min aali fircawn fircawn aanu idinka badbaadinnay iyo ciidankiisii yasuumuunakum waxaannu fircawn idinka badbaadinnay xaalay idin dhadhansiinayeen suu'a alcadaab cadaabka kiisa xun ay idin dhadhansiinayeen ama yasuumuunakum ay idin joogtaynayeen oo daa'im idinka yeelayeen suu'a alcadaabi yudiimuunakum ama weji saddexaad yasuumuunakum ay idinla doonayeen oo idinla raadinayeen suu'a alcadaab cadaabka kiisa xun ay idinla raadinayeen oo idinla doonayeen yudabbixuuna abnaa'akum yudabbixuuna waa gowracayeen abnaa'akum inamadiinay gowrgowracayeen wayastaxyuuna waxay noolaysanayeen oo daynayeen oo nolosha u daynayeen nisaa'akum dumarkiinna yacnii hablihiinna loo jeedaa waxaa bannaan istinaaf in loo laqbeeyo waxaa kaloo bannaan xaal in laga dhigo ayaa markaa bannaan waxaa kaloo bannaan yasuumuunakum in laga bedelo saddexda wajiba waa bannaan yihiin sida saaxibulxaashiyaba sheegaayo mufasirka waa arki doonnaa isagu siduu yidhi wa fii daalikum balaaun min rabbikum cadiim wa fii daalikum kiinaasi waxa ku sugan badbaadinta ah oo laydinka badbaadiyey cadaabkaa laydinka badbaadiyey fircawn balaa'un nicmayn baa idinku sugan min rabbikum xagga rabbigiin laydinka nicmeeyey oo cadiimun weyni badan ama balaagaasoo min rabbikum xagga rabbigiin ka ahaaday oo cadiimun weyni badan waxaa kaloo loo fasiray wafii daarikum ishaaradu inay u dhacayso yacni markaa tacdiibka fircawn marka uu cadaabaayey ee goorgowracaayey in laga tilmaamayo markaana waxay noqonaysaa imtixaan in loo fasiro waid faraqnaa bikum lbaxra ay wadkuruu waxaa xustaan oo xasuusataan oo sheegtaan id faraqnaa goortaanu markaa kala dhamballay bikum idinka aawadiin aanu u kala dhamballay albaxra badda oo fa anjaynaakum aanu idin badbaadinnay wa aqraqnaa aanu qarraqnay oo biyo ku halaagnay aala fircawna fircawn iyo ciddii raacday wa antum tanduruun waxaanu markaa fircawn iyo aalkiisii qarraqnay walxaal antum idinku tanduruuna aa eegaysaan oo daawanaysaan cadaabka siduu ugu dhacaayo waxaa allah sheegayaa nicamka uu allah ugu nicmeeyey wax ka mida halkana lagu tilmaamaya waxaa ka mid a nicmadaas nicamka waxaa ka mid a ilaahay badbaadinta uu markaa reer banu israa'iil ka badbaadiyey gumaysigii fircawn gumaysanaayey oo dhibaataynaayey oo uu cadaabaayey oo cadaabka kiisa xun uu markaa ku samaynaayey oo ubadkoodii e, caruurta ahaa e, inamada ahaa uu gowrgowracayey hablahoodana uu daynayey dhibaatada noocaasa yacni ilaahay inuu ka badbaadiyo ka samato saaray waa nicmo ilaahay ku galladaystay wiy waa nicmo allah ku galladaystay wiy marka e, yudabbixuuna abnaa'akum laguma cadfin yasuumuunakum laguma cadfin marka culamada qaar waxay yidhaahdeen bayaan weeyo su-aal cadaabka markaa la dhadhansiinayayba waxay ahayd in inamadoodana la birbireeyo hablahoodana la baaqi yeelo yacni taasay ahayd bay yidhaahdeen taas ayay ahayd laakiin mowdic kaley soo aroortay iyadoo markaa wayudabixuuna abnaa'akum yacni markaa waxa weeye waaw lagu cadfay taana waxaa lagu kulminayaa cadaab kale oo ka dheeraadi inuu jiray ayaa markaana lagu xambaarayaa inuu markaa jiray oo marna waxaa la odhanayaa su'aal cadaabkii waxaa looga jeeday kan la sheegay marna waxaa la odhanayaa su'aal cadaabka yacni cadaabo kale oo aan markan la sheegin baa markaana la ishaarayaa inay jireen oo ka dheeraada intan ayaa laga tilmaamaya marka haddii la yidhaahdo dee ubadkii in loo kala reebay oo inamadii la dilay qaarna loo baaqi yeelay ila ubadku nicmo ilaahay weeyaane in dhammaantood la wada waayo iyo in markaa qaarkood la waayo labada waxaa sii daran in la wada waayo maxaa cadaab looga dhigay wayastaxyuuna nisaa'akum cadaabka maxaa loogu daray yacnii dumarkiinna ama hablihiinnay noolaysanayeen oo baaqi yeelayeen iyaga nolosha u daynayeen maxaa sidaa loo yidhi waxaa markaa taas yadaa culammada qaarkood ay yidhaahdeen yacnii waxa iyada lafteedu cadaab u noqotay hablihii rag daafaca haddaanu jirin oo lagaga baqaayo haddaynay jirin oo cadow gacantooda ay ku jiraan oo iyagu ay gumaysanayaan oo siday doonaan ay u gelayaan oo cid marka waxa weeye daafacaysa oo garabkooda joogta oo ragii aynay jirin iyada lafteeda musiibo kale ah iyada lafteeda ayaa musiibo kale ah sidaas aawadeed baa inay markaa ka mid tahay iyada lafteedu dhibaatada inay hablihii baaqi yeeleen waxay u baaqi yeelayaana waxay tahay waa si ay u gumaystaan shaqooyinka xun u dirtaan siday doonaan u galaan hadday doonaan kufsadaan yacni markaa taas yadaa ayay u baaqi yeelayiin marka waxa weeye acmaashii raggu qaban lahaayeen baa lagu kellifayaa marka waxa weeye saas yadaaba iyaduna dhibaato kale ay u noqotay iyo cadaab kale ay u noqotay ah, wuxuu kaloo ilaahay inoo sheegayaa badda in loo kala dhambalay oo dee markii waxa weeye uu ilaahay amray inuu nebi muuse markaa uu kaxeeyo oo gudiyo addoommada mu'miniinta ah reer banu israa'iilna qaalibkood way islaameen oo muusey raaceen nebi muuse iyo nebi haaruun bay rumeeyeen oo raaceen haalibkoodu midhmidhuun markaysagaa dee gaaloobay oo sida qaaruun oo kale oo fircawn iska raacay mooyaane majooratigoodu waxay raaceen oo ay rumeeyeen nebiyadii loo soo diray ayay rumeeyeen oo raaceen marka ilaahay wuxuu amray inuu marka waxa weeye marka u saaro oo gudiyo oo uu markaa guuraysiiyo ayuu ilaahay amray sidii bay markaa ku kaxeeyeen habeen bay guureen markii si ay u guureen qoladii qibdiyintu waa ogaadeen qoladii fircawn ka dhashay waa ogaadeen markaysa inay reer banu israa'iil guureen oo ka baxeen oo mamlakadooda iyo boqortooyadoodaba inay ka hoos baxaan ay doonayaan daad markiiba waxaweye talay isugu yimaadeen dabeedna waxaa la yidhi waxa weeye waa in lasoo qaqabtaa ciidamo tiro badan markaysa markaa soo ururiya gobolladoo dhan ka soo ururiya magaalooyinka o dhan inaga daba markaa saara halkii baa laga daba tegey oo iyadoo fircawn hogaaminayo markii waxa weeye ay isu muuqdeen oo xagganna baddi ka soo teeddaoo baddii hortooda ay tahay baa cadowgiina soo muuqday isagoo ciidan camaaryalay oo fara badan wata yaa markaasaa waxa weeye yacni faraj loo yeela yaa waxa weeye waa warwareen yacni qoladii reer banu israa'iil in badanoo ka midi markaasay waxay dhahen innaa la mudrakuun waa layna soo haleelayaa waa layna qaqabanayaa awood ahaan uma beegtoomi karaan markaasu waxa weeye kalla ina maciya rabbii sayahdiin rabbi baa ila jira isagaana i hanuuninaya yani dariiqan ka baxaya meeshaan maraayo nebi muuse markaa waxaa la amray usha badda ku dhufo ushiibu deedna baddii ku dhuftay biyihii badda ayaa kala fadhiistay waxay noqdeen buuray noqdeen iyo dariiqyo u udhexeeya ayay noqdeen ya weliba marka wax qoyaana ma lahe waxay noqdeen qaar qallalan oo aan qoyaanba lahayn ayay marka waxay noqdeen saasaa markaa looga yeelay walaqad awxaynaa ilaa muusa an asri bicibaadii fadrib lahum ariiqan fi lbaxri yabasan laa takhaafu darakan walaa takhsha yacni waxaa lagu yidhi fadrib lahum ariiqan fi lbaxri yacni u yeel markaa waddo markaa waxaweeye badda ku sugan waxaa loo jeedaa sida aayado kale lagu caddeeyey usha ku dhufo oo bimacnaa sabab inay u tahay allah baa u yeelaya laakiin waxa weeye isagu sababtuu la imanayaa sababta la amray buu la imanaya fadrib lahum dariiqan fi lbaxri yabasan laa takhaafu darakan walaa takhsha waxaad u yeeshaa waddo markaa badda ku sugan oo qallalan qoyaan ma leh dhooqa ma leh laa takhaafu darakan walaa takhsha ya kama baqaysid ama xaal aanad ka baqayn in lagu soo haleelo lagu soo gaadho yacni markaa qarqoonna aanad ka baqayn inaad qarqoontana aanad ka baqayn sidii baa marka waxa weeye uu muuse sameeyey uu shiibadda ku dhuftay biyii baa sida u kala fadhiistay fakaana kullu firqin katawdi alcadiim markaasaa qayb waliba waxay noqotay sidii buur weyn oo kale ayay noqotay halkiibu marka waxaan ay ka tallaabeen waa dhex mareen xagga kale uga gudbeen fircawn oo ciidankii hoggaaminaya yaa ayaa meeshii yimi meeshii biyaba ma joogaan waa buuro iyo dariiqyo u dhaxeeya oo qallalan halkii buu yidhi iyagu waa mareen waa maraynaa ina geliya ina marya dabeedna waa galeen waa dhex mareen markii koodii horena aanu ka bixin kii dambena uu soo galay ayaa biyihii la fasaxay ilaa amar ilaahay baa lagu fadhiisiiyey halkiiba ku qarqoomeen ya halkii ayay ku qarqoomeen halkiibu dabeedna marka waxa weye yani markaa qaylii aamantu biladii aamanat bihi banu israa'iil yacni kii reer banu israa'iil rumeeyeen baan rumeeye ilaahii reer banu israa'iil rumeeye ayaan rumeeye anna muslimiinta ka mid ah jibriil baa marka waxa weeye dhooqada badda ayuu soo qaaday dabeedna afka ayuu markaysa marka xun ugu dhuftay makhaafata an tudrikahu raxma sida xadiiska sunanka qaarkood soo wariyeen uu sheegayo culamada qaarna ay quweeyey sheekh albaanina ka mid yahay ya wuxuu doonayay markaysa markaa dee in la ciqaabo xaaladdanna waa xaaladdii dee cadaabku ku dhacay xaaladda cadaabku ku dhacana ruuxu inuu yidhaahdo waan rumeeyey waxba markaa ma badbaadinayso ya falam yakun yanfacuhum iimaanuhum lamaa ra'aw ba'sana sunnatullah baa sidaas haddaa qowmu yuunus maxay markaa u badbaadisay cadaabkan weli ku dhicine amaaraad ka soo horreeyey cadaabkay arkeene cadaabka laftiisii ma soo gaadhin saas aawadeed ayay toobad keeneen intaan cadaabka ku soo degin ka hor saas aawadeed ayaa markaa iyaga cadaabka yacni markaa looga daayey qowmu yuunus laakiin fircawn waxaa looga dayn waayey markii cadaabku ku dhacay xaalatu idiraar ayaa marka waxa weeye yacni nafla caarigii ay ka yeedhsiisay inuu yidhaahdo waan rumeeyey mm, taasina wax wax u taraya ma aha layaab waxaa le dadka qaarkood oo ghulaatulmutasawifa ka mida suufiyada talax tegay inay yidhaahdaan fircawn iimaan buu ku dhintay ya yacni tan noocaasi waxay ka mid tahay waxyaalaha markaa waxa weye ee qaarkood ay ku dhaceen bay ka mid tahay ibnu carabina kutubtiisa waa ku qoray waxa caynkaasa waa ku qoray oo wax baatilan waxba ka jirin weeye allah wuxuu inoo sheegay in cadaabka loo bandhigaayo cadaabkana uu ku sugnaanayo annaaru yucraduuna calayha guduwan wa cashiya wa yowma taquumu asaacatu adkhiluu aala fircawna ashadda alcadaab ya marka in la yidhaha fircawn la cadaabi maayo iimaan buu ku dhintay waa takdiib lilqur'aan waa kufrun billaah waa gaalow allah laga gaaloobay weyi waayo qur'aankii baa la beeniyey allah wuxuu yidhi waid najaynaakum ay wadkuruu waxa xustaan oo xasuusataan oo sheegtaan id najaynaakum goortaan idin badbaadinno idin nabadgelinay ay aabaa'akum aabbayaashiin aan nabadgelinay waalkhitaabu bihi wa bima bacdahu khitaabka marka halkan ku sugan qowlkan iyo wa bacdahu waxa ka dambeeyaba ku sugan lilmawjuudiina wuxuu u sugnaaday kuwii joogay fii zamani nabiyina wakhtigii nebigeenna calayhi salaatu wasalaam dadkii joogay ayuu u sugnaaday ee reer banu israa'iil ahaa bima ancama allahu calaa aabaa'ihim yacni wuxuu ugu sugnaaday yani waxaa lagula khitaabayaa oo leeyahay xasuusta bima ancama allaahu wuxuu allah ugu nicmeeyey calaa aabaa'ihim aabbayaashood maxaa loo leeyahay xasuusta tadkiiran lahum xasuusiyaga la xasuusinaya daraaddeed binicmati illaahi tacaala nicmada ilaahay la xasuusinaayo liyu'minuu si ay u rumeeyaan waayo nicmada aabbayaasha loo nicmeeyey waxay ka dhigan tahay ubad in loogu nicmeeyey ka dhigan tahay min aali fircawna fircawn markaysaga markaa uu idinka badbaadiyey bacdu ahlicilmi waxay aali fircawn waxaa loo jeedaa fircawn nafsihi baa loo jeedaa fircawn laftiisaa loo jeedaa oo aalka marka waxaa laga tilmaamaya isaga laftiisa ahlucilmiga qaarkoodna waxay leeyihin waa isagiiyo atbaacdiisaa loo jeedaa ciddii markaa raacday ee diin ahaan ku raacday baa laga tilmaamaya wa ilaa markaa imra'atu fircawn iyadu mu'minad bay ahayd waa badbaadaysaa yacni mu'minad baynay ahayd yacni markaa waata markaa qur'aankiiyo xadiiskuba uu inoo sheegay asiya bintu musaaxim baa la odhan jiray waxay ka mid ahayd min fudayaati nisaa dumarka fadliga badan bay ka mid ahayd sida nebiguba calayhi salaatu wasalaam oo xadiiska ku sheegay kamula min arrijaali kasiirun walam yakmul min annisaa'i ila maryamu bintu cimraan wa aasiyatu bintu musaaxim wa khadiijatu bintu khuwaylid ragga in badan baa dhammaystirmay laakiin dumarka ma dhammaystirmin mooyaane yacni maryamo ina cimraana iyo aasiyo ina musaaxima waa imra'atu fircawn iyo khadiijo ina khuwaylida waa zawjatu nabiy sala allahu aleyh wasalam weeye yacni kuwaas ayaa dhammaystirmay xadiiska waxaa ku sugan laba ahaan ayaa ku sugan saxiixa laakiin marka ta saddexaad in lagu daraana waxa weeye iyaduna waa saxiixo waa sugan tahay allah waxau yidhi min aali fircawna waid najaynaakum min aali fircawna waa xustaan goortaan idinka badbaadinay min aali fircawna fircawn aan idinka badbaadinay ama fircawn iyo atbaacdiisii aan idinka badbaadinay yasuumuunakum xaalay idin dhadhansiinayeen ama yasuumuunakum xaalay idin joogtaynayeen oo laga tilmaamayo saa'imadii xoolaha oo waxa weeye waxaa loo joogteeyaa daajinta la daajinayo ayaa loo joogteeyaa marka idaamada in laga tilmaamayo yasuumuunakum bimacnaa yudiimuunakum ama yasuumuunakum ay yabquunakum yacni marka xaalay doonayeen oo saama silcata ay talabaha yasuumuunakum ay yudiiquunakum xaalay idin dhadhansiinayeen su'aal cadaabi cadaabka kiisa xun ay ashaddahu kiisa daran waljumlatu xaalun jumladu waa xaal oo min damiiri najaynaakum damiirka najaynaakum baa laga xaalaynayaa yacni marka waxaa mafcuulu bihiga ah damiirka kaafka ee maxallo nasbada yaalla laga tilmaamaya waxaanu idin badbaadinay xaal yasuumuunakum ay idin dhadhansiinayeen su'aal cadaab yudabbixuuna abnaa'akum yudabbixuuna waa gowracayeen bayaanu limaa qablah waxay bayaan u tahay yacnii hadalka ka horeeya oo yasuumuunakum su'al cadaab ayaa lagu sii caddaynayaa nooca marka cadaabkaasi uu ahaa yudabbixuuna abnaa'akum wayastaxyuuna yastaxyuuna nisaa'akum alxaashiya wuxuu tilmaamayaa cadfu bayaan loogama jeedo waayo cadfu bayaanku ficilka ma galo marka waa tafsiiru macnan laa tafsiiru icraab buu odhanayaa waa tafsiir xagga macnaha ku saabsan oo macnuhu inuu xallinaaye tafsiir marka waxa weeyaan laqbadu icraab ay ku dhisan tahay ma noqonayso odhanaya saaxibulxaashiya saas aawadeed yudabbixuuna waxaa ku bannaan in la yahay waa istiinaaf waa jumlo cusub iyo in la yahay waa xaal iyo in la yahay waa bedel oo yasuumunakum baa laga bedelaya ama istiinaaf baa loo laqbaynaya ama waa laga xaalaynaya waxay idin dhadhansiinaya cadaabka kiisa xun yudabbixuuna xaalay gowrgowracayaan haakada bedelkuna waa iska macruuf bayaanun lima qablah yudabixuuna xaalay gowracayaan tashdiidka waxaa laga qaadanaya taksiir mara bacda mara maaha hal mar keliya abnaa'akum inamadiina ay gowrgowracayaan almawluudiina markaa la dhalay markay dhashaan bay gowracayaane mar dambe ma gowracayaan reer banu israa'iil dumarka marka ay qabaan oo dhan baa la kaantaroolayaa ciidamaa loo qaybiyey waa laga warhaynayaa teebaa uuraysatay waxaa la ogaanayaa markay umulayaan waxaa la baadhayaa waxay umuleen wuxuu yahay ma labbaa ma dhadigbaa marka la fatishee la baadho dabadeed hadduu markaa inan yahayna waa la dilayaa hadduu inan yahayna waa la daynayaa haakada waa cadaab haadu daran wayastaxyuuna waxay noolaysanayeen yacnii nolosha u daynayeenoo baaqi yeelay iyagu nolol may gelinayn laakiin noloshay u baaqi yeelayen yastabquuna waxay baaqi yeelanayeen nisaa'akum dumarkiinna markay dhashaan dee dumar ma aha waa hablo yaryar weeye laakiin marka dambey ma'aalka nisaa noqonayaan liqowli bacdi alkahana waxay sidaa u samaynayeen kuwa faaliyaasha qaarkood hadalka yidhaahdeen lahu fircawn ay ku yidhaahdeen inna mawluudan yuuladu fii bani israa'iila mid la dhalaayo oo reer banu israa'iil markaa yacni u dhalanaya ubadka u dhalanaya ka mid a ah, yakuunu sababan lidahaabi mulkik sabab wuxuu u noqon doonaa mulkigu inuu kaa tago boqortooyadaadu waxay ku tegaysaa ku baaba'aysaa inaan u dhalan doono reer banu israa'iil ayay ku tegaysaa markaasi muxuu u dhalan doonaaba inan kasta oo reer banu israa'iil u dhashaba maan wada dilo ya sidaasuu dabeed markaa ku soo saaray qaraarka ah waa in inan kasta la dilaa oo reer banu israa'iil u dhasha waa in saa loo dilaa muddo badan baa dabeed markaa saa lagu waday oo la laynayay sanawaad badan baa saa lagu waday markii dambe waxaa la yidhaahdaa qoladii qibdiyiinta u cabatay fircawna waxay yidhaahdeen dee nimanka reer banu israa'iil shaqooyinka hooseeye iyo shaqooyinka adag iyo yacni waxaasoo dhan bay noo qaban jireen haddii sidaa lagu wado kuwii horena waa gaboobayaan inama dambana u kici maayaan dee annagii baa shaqadii nugu soo baxsanaysaa shaqooyinkii adkaa iyo shaqooyinkii hooseeyey cidaan u dirno heli mayno dee markaa sidan wax ka bedel markaasuu wuxuu soo saaray qaraar odhanaaya sanadna waa la dilayaa sanadna waa la daynaya marka haaruun wuxuu dhashay sannaddii la daynayey muusena wuxuu ku beegmay sannaddii la dilayey sanadii ubadka reer banu israiil u dhashay inamada ah sanadii la dilayey ayuu ku beegmay muuse laba sano isku xigtay dhasheen haaruun sannaddii la badbaadinayee la daynayey ayuu ku beegmay muusena wuxuu ku beegmay sannaddii la dilay haakada sababta mar waxay yidhaahdaan sida uu sheikhuba inoo sheegay niman kaahinna ahoo oo faaliyayaal ah boqortooyooyinka qaarkood waxay iska leeyihiin faaliyayaal bay leeyihiin iyo sixiroolayaal marka faaliyayaal baa sidaa ku yidhi weji labaad waxaa la yidhahdaa fircawn baaba ku riyooday markaasaa mucabiriintii riyadu uu ku riyooday baa wax lagu cabbiray inay sidaa tahay taana waa la yidhi laakiin tan baa sii caannimo badan wa fii daalikum kii naasi waxaa ku sugan alcadaabi cadaabka ah aw ilimjaa'i ama nabadgelinta ah balaa'un imtixaan baa ku sugan ibtilaa'un imtixaan aw incaamun ama nicmayn baa ku sugan oo balaaga nicmo waa la yidhaahdaa nicmada lafteeduna dee imtixaan waa tahay oo iyada lafteeda waa laysku imtixaanaa wanabluukum bishari walkhayri fitna khayr iyo sharba waa laysku imtixaanaa marka waxa weye fii daalikum marna waxay u dhacaysaa cadaabista uu fircawn idin cadaabayay waxa ku sugan imtixaan xagga rabbi ka ahaaday xagga rabbi laydinka imtixaanayo weyni badan ama kii naasi oo nabadgelinta ah nabadgelinta xaggee lagu sheegay najaynaakum ya tanjiyadaa nabadgelinta injaaga lagu celi min xaysu almacnaa nabadgelintaa waxaa ku sugan uu ilaahay idin nabadgeliyoo idinka samata saaray gumaysigii fircawn iyo cadaabistiisii iyo gowrgowricistiisii balaa'un nicmayn baa idinku sugan min rabbikum xagga rabbigiin laydinka nicmeeyey nicmayntaasoo cadiimun weyni badan wa id faraqna ay wadkuruu xusa oo sheega shukrinaqa ku shukrinaqaysaan daraaddeed id faraqnaa goortaanu markaa dhamballay oo kala dhamballay ay faraqnaa kala dhamballay bikum ay bisababikum idinka aawadiin anuu kala dhamballay albaxra badda xataa dakhaltumuuhu ilaa baddii aa gasheen haaribiina min caduwikum xaalaa cadowgiinna ka cararaysaan aa gasheen fa anjaynaakum aanu idinka nabadgelinnay min algharaqi qarqoonkii biyaha ku qarqoomi lahaydeenna aanu idinka badbaadinay wa akhraqnaa waxaanu qaraqno biyo ku halaagnay aala fircawna fircawn iyo ciddii raacday ayaanu markaa biyo ku halaagnay qawmahu macahu qowmkiisii weheliyey waxaa loo jeedaa yacni dadkii gaaladahay weheliyaa loo jeedaa ila qowmkiisa afraad rumaysaa jirto mu'miniin ahay oo aan soo raacin iyaga lama qaraqin yacni qibti oo dhan layskama qarraqayn laakiin fircawn iyo ciddii raacdee diin ahaan ku raacday baa la qarraqayey ciddii la socotayna kuwaasay ahaa waxaanu halaagnay wa antum walxaal antum idinku tanduruuna aa eegaysaan ila indibaaqi albaxri calayhim daboolista ay baddu ku daboolmayso biyuhu ay qarinayaan oo qarraqayaan aad daawanaysaan oo cadowgaaga dhibaatada ku dhacda dee waad ku farxaysaan weliba dhibaatadu markay ku dhacayso inaad daawanaysaana waa kasii farxad badanta yaa sida cadaabku ugu dhacayo inaad daawataana waa kasii farxad badantay sidaas aawadeed baa loo yihi wa antum tanduruun waid waacadnaa ay wadkuruu xusa oo sheega id waacadnaa goortaanu ballan qaadnay muuse muuse u ballan qaadnay arbaciina leyla ay tamaama arbaciina leyla ama inqidaa'a arbaciina leyla afartan markaa habeen dhammaadkood baanu u ballanqaadnay markay afartan habeen dhammaadaan uma takhadtum intaa dabadeed waxaa yeelateen alcijla dibigii ayaa ka yeelateen ama weylkii ayaa ka yeelateen ay ilaahan ilaah ka yeelateen min bacdihi ay min bacdi dahaabi muusa markuu muuse idinka tegay dabadeed wa antum daalimuun weylka waxaa ilaah ka yeelateen walxaal antum idinku daalimuuna qaar xadgudbay aad tihiin uma cafawnaa intaa dabadeed waa cafinay cankum xaggiinna ayaanu cafinay oo ciqaabkii idinmaanu soo dedejin min bacdi daalika intaa dabadeed lacallakum tashkuruuna si aa u shukri naqdaan waid aataynaa ay wadkuruu xusa oo xasuusta id aataynaa goortaanu siinay muusa muuse alkitaaba kitaabkii tawraadeed aanu siinay walfurqaana kii xaqa iyo baatilka kala saarayay aanu siinay waa kitaabka tawraadeed weeyaane waa min baabi cadfi tafsiir weeye oo waxa weeye markaa kitaabka ayuunbaa furqaan la mid oo sifadanna waa leeyahay yacni markaa sifadanna waa leeyahay sida saxiix oo markaa isla isaga ayaa loo jeeda awjuh kale waa jirtaa lacallakum tahtaduun waxaanu markaa u siinay kitaabkaa towraadeed lacallakum tahtaduuna si aa ugu hanuuntaan baanu u siinay allah wuxuu inoo sheegayaa nebi muuse inuu u ballanqaaday afartan habeen markay dhammaadaan inuu ilaahay la hadli doono oo uu kitaabka markaa soo siin doono u soo waxyoon doono marka afartankaa maalmood markay dhammaadaan duuru saynaa buu ilaahay kula hadlayaa oo hadalka ilaahay halkaas ayuu ka maqlayaa ilaahayna kula hadlayaa muddadaa u maqnaa ayaa markaa nin saamiri la yidhaahdo ayaa markaa weyl yar ama dibi ayuu u sameeyey waa dhalaaliyey ciidu ka qaaday yacni markaa malakul jibriil yacni markaa raadkii faraskiisa uu ka qaadayna waa ku tuuray dabeedna markaa wuxuu noqdayba dibi nool buu noqday sida marka aasaarta qaarkood ku soo aroortay oo laga soo wariyey yacni salafka qaarkood laga soo wariyey markaasaa dabeedna waaba caabudeenba wuxuu yidhi markaa saamiri haadaa ilaahukum wa ilaahu muusa fa nasiy kani waa ilaahi iniyo ilaahi muuseba weeye muusena waa ilaawe halkii buu caabuday iyaguna waa la caabudeen haarun waa u diido waa ka reebay badankoodii waa diideen dhegna waa u jaraq waayeen yacni markaa diidmadii waa u diiday waxay yidhahdeen waa ku sugnaanaynaa ilaa markaysa markaa uu muuse noo imanayo lan nabraxa calayhi caakifiina xataa yarjica ilayna muusa inaannu markaa dul ictikaafsanno cibaado u laasimayno ka zuuli mayno ka bixi mayno ilaa muuse noo soo noqdo hadaalin bay yidhahdeen saa weeyaan sidii bay ku adkaysteen marka markii dambe cadaabkii looma soo dedejin yacni waxa weeye waa laga cafiyey oo bimacnaa cadaabkii baa laga akhiro laga dibdhigay baabkii towbaddana waa loo furay nebi muusena kitaabkii towraadeed baa la siiyey oo loo soo dhiibay si sida marka ay ugu hanuunaan ayaa loo siiyey kitaabkaasina wuxuu ahaa mid xalaasha iyo xaaraanta xaqa iyo baatilka u kala caddaynaya ayuu ahaa allah waxauu yidhi wa id waacadnaa goortaanu ballan qaadnay xus bialifin wa duuniha alif iyo markaa alif la'aanba waa ku soo aroorto waacadna iyo wacadna waa laba qiraa'o wey waacadna iyo wacadna waa laba qiraa'o waana bimacnan muuse muusaan u ballanqaadnay arbaciina leyla afartan habeen dhammaadkoodaan u ballanqaadnay afartanka daraf ahaan lagama tilmaamaayo inay markaa mafcuul labaad bay dee qaadanaysaaye oo wacada waxay ka mid tahay ficilada markaa laba mafcuul toos u qaata ama mafcuulka labaad xaraf ku gaadha ayay markaa ka mid tahay waayahay marka arbaciina waxaa la qadarayaa mudaaf baa la qadaraya inqidaaa arbaciina leyla ama tamaama arbaciina leyla afartan habeen dhammaadkood baa loo ballanqaada nuctihi cinda inqidaa'iha waxaanu siinaynaa marka afartankaa habeen dhammaadaan halkaasuu mudaafkii ku ishaaraya laakiin saaxibulxaashiya sii caddaynaya atawraata tawraad baanu siinaynaa litacmaluu biha saa ugu camal fashaan uma ittakhadtum alcijla intaa dabadeed waxaa ka yeelateen yacni dibigii ama weylkii waxaa ka yeelateen alladii saaqahu lakum saamiriy kaasoo uu saamir idiin dhalaaliyey ilaahan ilaah baa ka yeelateen mafcuulkii labaad ilaahan buu noqonayaa oo itakhada bimacnaa sayaro weeyo ilaahan taasi waa mafcuulkii labaad weeye min bacdihi ay min bacdi dahaabihi ilaa miicaadina markuu muuse tegey dabadeed oo ilaa miicaadina ballanqaadkaygii aan u ballanqaadnay intii ka ahaatay yacni meeshaan ugu ballanqaadnay uu markaa yacni markaa u tegey u qabtay aaday wa antum daalimuun waxaad dibiga ka yeelateen ilaah markuu muuse idinka tegay dabadeed wa antum walxaal antum idinku daalimuuna aa xadgudubteen waxaa ku xadgudubteen biitikhaadihi ka yeelashadiisa dibiga aa ka yeelateen damiirkahaadu wuxuu noqonayaa cijliga ilaahan baa qadaran waa mafcuulkii labaada ilaah aa ka yeelateen liwadcikum alcibaadata fii gayri maxalliha dhigistaa dhigteen daraaddeed cibaadada meelaan meesheedii ahayn baa daalimiin ku noqoteen dibigiina ilaah ka yeelateen daalimiin baa ku noqoteen yacni waxaanay markaa taasi dulmigaasi u dhacayaa dulmi maxaa la yidhaha tacriifu dulmi wa wadcu shay fii gayri maxallih shayga meelaan meeshiisii ahayn marka la dhigo marka cibaadadii baa waxaa dhigteen meelaan maxalkeedii ahayn oo allaah oo keliya halkii cibaadada awla iman lahaydeen ayaa markaa cibaadadii u samayseen markaa weyl ama dibi u samayseen suma cafawnaa cankum intaa dabaed waa idin cafinay waa idinka dhaafnay ay maxawnaa dunuubakum dembiyadii baanu idinka tirtirnay min bacdi dalika intaa dabadeed ay min bacdi alittikhaad yeelashadaa a ilaaha ka yeelateen dibiga dabadeed lacallakum tashkuruuna si aa u shukri naqdaan ayaanu markaa idinka cafinay oo idinka dhaafnay nicmatana calaykum a uga shukri naqdaan nicmadaanu korkiinna idinku nicmaynay waid aataynaa ay wadkuruu xusa oo xasuustoo sheega id aataynaa goortaannu siinay muusa muuse alkitaaba kitaabka attawraata tawraad aanu siinay tawraad buu ku fasiray waalfurqaana furqaanna aanu siinay cadfu tafsiir waa tafsiir marka waxawayan cadaf markaa tafsiir faa'iideynaya oo waxa weeye isla marka tawraad baa alkitaab iyo alfurqaan labadaba markaa lagu itlaaqay oo labadaba lagu magacaabay labadaba lagu magaca cadfiguna waa cadfu tafsiir oo cadafku soo tahay muhaayaruu faa'iideeyaa waxaa la odhanayaa lafdigu inuu kala duwanaado marbaa la dejiyaa macnuhu inuu kala duwan yahay meesheedoo kale la dejiyaa ama mar baa waxa weeye sifaadka markaysa markaa laysku cadfaa muhaayarada ka dhexaysa daraaddeed ay ilfaariqa waxaa loo jeedaa kii kala farqinaaya bayna alxaqi waalbaili xaqa iyo baailka kala farqinaaya waalxalaali waalxaraami xaaraantii iyo xalaashana kala farqinaayay lacallakum tahtaduuna si a uga hanuuntaan bihi kitaabka a uga hanuuntaan min aldalaali baadida a uga hanuuntaan waid qaala muusa ay wadkuruu xusa id qaala goortuu yidhi muusa muuse liqowmihi qowmkiisii ku yidhi yaa qowmi qowmkayow tolkayow innakum idinku dalamtum waxaad dulmideen oo ku xadgudubteen anfusakum nafihiinna waxaa ku dulmideen biittikhaadikum yeelashadiinna a yeelateen baa ku dulmideen alcijla dibiga a ka yeelateen ilaahan macbuud aa ka yeelateen oo mafcuulkii labaad baa xadfan fatuubuu toobadkeena ilaa baari'ikum ilaahay idin abuurtay intii ka ahaatay u toobadkeena oo u soo noqda faqtuluu dila anfusakum nafihiinna dila waxaa loo jeedaa qaarkiinba qaarka kale ha dilo oo kiinna mutiicahi kiinna caasigaa ha dilo oo kiina markaa muwaxidkee allah ka dhigi caabudayey ka markaa ishraaga la yimi ha dilo faqtuluu anfusakum yacni qaarkiinba qaarkiin dila ayaa loo jeedaa qaarkiinba qaarka kale dila towbadoodii waxaa lagu xidhay inay islaayaan daalikum kiinaasi oo ah markaa waxa weeye toobadkeenkaa toobad keenaysaan noqodka xagga allah u noqonaysaan ama dilka ah markaa qaarkiinba qaarka kale dilaayo liajli tawba khayrun lakum isaga idin khayr leh cinda baari'ikum yacnii ilaahay inay idin abuurtay agtiisa kaas ayaa idin khayr leh khilaafkiisa khayr idinkuma jiro khayrun looma jeedo ismu tafdiil ee ismu tafdiili huna laysa calaa baabih baabkiisii maaha fataaba calaykum allah waa idinka toobad aqbalay innahu allah huwa tawaabu waa ka toobad aqbalka badane alraxiimu naxariista badan weeye waid qultum ay wadkuruu xusa id qultum goortaad tidhaahdeen yaa muusa muusow lan nu'mina laka yacni kuma hoggaansamayno kuma rumaynayno kuma hoggaansamayno laa markii lagu gudbiyey macnal inqiyaadna waa tadamunaysa oo waa la cabsiiyey xataa nara allaha jahratan ilaa aanu allah aragno kuma rumaynayno kuma hoggaansamayno ilaa aanu markaa rabbi aragno allah aanu aragno jahratan aragti ciyaan ah oo indhahayaga aanu ku arkayno aanu aragno yacnii ru'yo bayina waadixa aanu aragno fa akhadadkum waxay idin qabatay alsaaciqatu tii wax dilaysa idin qabatay ama danabkiibaa idin qabtay ama cadaabkiibaa idin qabtay yacni waxa weye wax dilayo ay ku dhimanayaan wa antum tanduruun wuxuu markaa saaciqadaasi ay idin qabatay oo idin laysay walxaal antum idinku tanduruuna aa eegaysaan uma bacanaakum intaa dabadeed waa idin soo saarnay waa idin soo noolaynay min bacdi mawtikum geeridiinnii dabadeed lacallakum tashkuruuna si aa u shukr naqdaan daraaddeed ayaannu idiin soo noolaynay halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk